qaala shafara aqimu balyawmi suduura matayrikum fa innii ilaa qowmin siwakum lam yaruun bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam lacamruka maa fi lardi diiqun cala amrin sarara kiban u raahiban wahwa yacqilu waliduunakum ahlun nasidun camalasu waarqaadu zululun waarfa aw jayalu hum lahlulaamustaawdacuse ridaa'icuun ladayhim walaljaani bimaa jaara yukhdalu kullu nabiyon baasilun hayra annanii idaa caaradatu litaraa'iidi absalu wain muddat ilaydi ila zaadi lama koon biacjaalihim id ajzacu lqowmi acjalu wamaa daaka ilaa baastatun can tafadulin ladayhim calayhim wa kaana alafdal almutafadilu lacamruka baaqi ahaanshahaaga ayay qasamii dhaartaydu ahaatee maa fil ardi dhulka dhexdiisa ma ahanin diiqun cidhiidhi calamri'in shaksi dushi shakhsigaasoo saraa guray raaqiban xaala kownihii uu yahay mid yacnihi wax quudaraynayo ow amase raahiban uu yahay mid xoogaa feejigan oo cabsi ay ku jirto walxaal huwa isaguna yacqilu uu yahay qof feejigan oo caqli lahoo hortiisiiyo gadaashiisiiyo midigtiisiiyo bidixdiisaba la socda lafdigan xalay afan weli aniga waxaa ii sugnaaday duunakum idinka sokadin ahluuna ehel baan lehay buui siidun yey ayaa ehel ii ahaa yeygaasoo camal waa waaweyn oo qawi oo xoog badan wa arqadu iyo shabeel iyo haramcad birdhima leh suhluulun oo weliba sibsibahoo jidhkiisa markaad saa u taabatid aad ku beerta moodayso wa carfaaw dhurwaa ayaa ii ah dhurwaagaasoo wa carfaa'u mid dhoor le iska dheh wa carfaa'u iyo mid tixtix dusha ku leh dhoor baa la yidhahdaa dhoorka waxaa la yidhahdaa halkaa qadaadka ah ilaa iyo saynta ayuu timo curfa diig aad moodo ayuu sidaa ugu leeyahay wa carfaa'u iyo mid dhoor leh kaasoo jay'alu weliba weer cadda ah ama dhurwaaga noociisa loo yaqaano weerka ah kuwaas baan qaraaba la ahay wey ninka qaraaba idinlama ihi wey ninkii la dhihi jiray shanfara baan ku dhex jirnay sheekadiise sheeko kaluba keenayba wuxuu yidhi anigu nimankiinan aqiimuu banii ummi suduura madiyikum fa innii ilaa qowmin siwaakum la amyalu soo maahayn wuxuu ku yidhi war anigu isku shaqo ma nihina sidaa inagu kala geey haddana wuxuu leeyahay welii duunakum ahlun anigu idinka sukadin weliba waxaa ii sugnaaday duunakum idinka sukadin ahluna ehel baan leeyahay buli anu qaraabaan leeyahay tol baan leeyahay oo masacaaliigtaadiba sacaluuka waxaa la yidhahdaa ninka mooryaankae caydh ahee wareege ee wax kharibee wax laayaa la yidhahdaa ma kuwaasuu sheegayaa maya hadda wuxuu leeyahay bahal yey la yidhahdaa jirta yey yey baa la yidhaahdaa marka yeydaasi aadna wuu ugu dheeraan doonaa gadaal dambe sinyarow buu dhihi doonaayo bahal yaroo xagga dambe intuu caata ka yahay markay dabayshu xaggaa u qaadana xaggaasay geynaysa xaggaa markay u qaadana halkaasay geyno intuu gaajaysan yahay buglaal ah ayaa yey la yidhaahdaa marka soomaalidu yeyda sheekooyin badan ba ka leedaha waa geesi bay dhahaan xoogaa xagga caqliyadeedana way fiican tahay sidoo kale waxaan dhihi jiray yeydu markaysan kaajin aroorta hadday weerarka ku soo qaado ku leefto adiga dhanba laftaadiiyo ludaaday kala saaraysaa yeygu markaas ree wuxuu ihi waa camallas aad bay u xoog badan yihiin buu leeyahay wax iska celin karaa ma jiro wa arqadu mid yacnihii birdhimo leh birdhimada hadde waa shabeelka iyo aramcadka kale laba yihiin haramcadku waa nooc shabeelkuna waa nooc mid walbana birdhimuu leeyahay birdhimaha uu leeyahayna waa mid asaga u gaara xagga jir ahaan markaa taabatana ninkii taabtaaba nin rageedahe saa haddaad u taabatid sibibix weeye yacnii sida kubeertidoo kaleeta ama yacnii busto maarata aad u taabasho macaan oo kaleeta sibsib zuhluulku waa sibsib wey waa carafaaw iyo mid dhoor leh dhoorka marka waa timaha hadda aan sheegayoo intaa safan weeye markaa iyadaha wey jayalu weliba wuxuu sheegoo dhurwaa weerku marka waa nooca libaaxa weerarka markuu qada xiniyaha gooyowe waa nooca adhiga markuu laayo neefka u dambeeya ilaa uu dilo aan ka hadhaynin weye waa nooca khatar ah ee dhurwaagan kale bahaluulka ee madow ee calilugyaro layidha sogmahe waan cad baa la yidhahdaayoo xagga hataa cida waa ka duwan yahayoo waa ka cidheer yahay markaa idahaw weli aniga waxaa iin sugnaaday duunakum idinka sokodin ahluuna ehel baa iin sugnaaday siidun yacnihii yey ayaa ii sugnaaday buu leeyahay camal lasun xoog xoog badan iyo wa arqadu kuwo birdhi male zuluulun oo weliba sibsiba wa carfaaw kuwa leh kuwaasoo jayaluu dhurwaayo iyo weerar ah kuwaasa aniga ii sugnaaday buu leeyahay idinka waxba iskuma nihin agtayda ha soo marina idaa'iya ayuu leeyahay zuluul huwa alamlas wey amlas baa la yidhahdaa waa midka yacni maxaan ku dhahaa ii sheeg sibsibkaa weeye dhagaxa ma taqaanan sidaasoo kaleetaa sida miiskaasoo kaleetaa nadiifta a wey sida dhakalkan oo kale ma aha dhakal way dhakal kan maxaa la yidhaha ya hadhuub mise furqordi mise dhakal mise galoon furkeed buu egyahay mooj waxaaso dhan ba iska dhehdaartid waa yahay <clears throat> hum iyagu alahlu ehelkayga weeye laa mustawdacu sirri daayicun haa hum ayagu alahlu ehelkaygii weeye laa mustawdacu asira sir looma wadaaca dhigto sirtaasoo markaa daa'icuun uu faafiya haddii sirta loo wadeeca dhigto kuwa faafiya oo sirta kaa faafiya ma aha lagama yaabo sirta inay faafiyaan ladayhim agtooda laa mustawdacu sirri yacnihii wadeeca dhigasho sir loo wadeeca dhigto ma jirto oo daa'icun lagu faafiya markaa ladayhim agtooda walaa yukhdalu lamana hoojiyo wey haa walaa yukhdalu lamana hoojiyo aljaani midka dembiga galay bimaa jara ay bisababi jariiratii wey laba macnounbu ku sheegayaa wax kaloo weyn maaha horta wuxuu yidhi hum ayagu alahlu ayaga unbaa ehel ah ayaga unbaa qaraaba ah ayaga unbaa tol ah ayaga unbaa garab ah ayaga unbaa lagu tashan kara waxa kale naf balebkule ayaga unbaan duurkaa wada joognaa ayaga unbaan is-agharhsannaa oon habeenkiina isu jiibinnaa laba sifuu ku sheego cajiibahoo bini'aadamka ayuu ka yar dadbayaa wuxuu le horta haddii sir loo sheegto sirta kaa faafin mahayaan dhegtu ugu sheegi wuxuu dhihi caawa inaan wax dilaan rabaaye haddaan wax dilo hay sheegin e, e, e, shabeelkiiow hay sheegin haramcadkiiow hay sheegin marka wuxuu idhi laa mustawdacu siri daa'icun ladayhim daa'icun mid la faafiya ma aha mid la taataabta maa agtooda laakiin bini aadamka wakaa wakaa kii dilay qabta qabta celiya umbaa lagu dhihi waa lagu qaban sidoo kaleetana walaa yuqdalu lama hoojiyo oo garabkiisa haddaad uga baahata kaalmo yacnihii dembi la galay ciqaabku ciqaabi mahayaan ayaga dhan baaba afar ilaa tanka sax inay dembi galaan u diyaarsan yeygu inuu wax dilo wax ugaadhsado libaaxu inuu wax ugaadhsado shabeelku haramcadku guduudanaha baa la yidhahdaa jiroo xamaga qabta xaraha iyo naylaha oo qalaanqasha iyo geedasha yeerarkaa ah maartay ayuu hoosta ka galaa u isdhabacaa sida bisadoo kaleeto waa bisadda iyo guduudanaha iyo libaaxa iyo shabeelka iyo haramcadka iyo waxaasoo dhan waa isku jinsi laakiin yeygu dhurwaaga iyo maxaan ku dhahaa weerka iyo dawacada iyo qaybahaasoo asagu ku jinsi yahay waa laba kala qabiil wey ha isku khaldin ha isku khaldin wey ciddiya dheer iyo waxaa la yidhaahdaa iyo kuwan kaleo waxa weye maarata iyaguna cidiya waxaa cidiya dhaadheer kuwan kale dhurwaag iyo waxaasa luga khataray leeyihiin oo cidiyaa walaljaani mid dembi galayna yukhdalu lama hoojiyo weye bimaa jara ay bisababi jariiratihi ku galay maxkamad looma soo taaga baniaadamku maxkamad bu kuu soo taagi ayaga ayagiibaaba kula qabaaba dembigan iyo dhibaatadan ayagaaba kula qaba wa kullun mid kasta kulligii abiyun waa dulmidiide abiyun waa dulmidiide baasilun waa geesi hayra annanii laakiin aniga sooma aha ayaa absalu xagga u dambeeyaad ridaysaa ayaa absalu ka geesinimo badan idaa wakhtigii caradat ay soo bambaxdo ulitaraa'idi kuwii cidhbinayey ee yacnii maaragtay hororayey ee safka ugu horreeya farduhu markay saf dagaal u soo galaan kuwo waxaa jira horora oo horgalyo ah oo ka soo horeeya waa kuwa ragga geesiyaasha ay wataan ee khatarta ah wakullu nabiyun baasilun hayra annanii idaa caaradatu litaraydi absalu wakullun mid kasta kulligii oo kuwaan soo sheegay ka mid a ah, abiyun waa dulmidiida baasilun waa geesi hayra annanii laakiin aniga ayaa absalu ka geesinima badana idaa wakhtigii caradaata ay soo banbaxdo weli daraydii kuwii hororayey ee waxa weeye horgalka ahaa ee foodda hore warka waxa weeye maaragtay wlcaadiyaati dabxan falmuuriyaati qadxan falmuiraati subxan bu ilah yiri waa ammaanay yanii fardoolayda kuwoodii hororayey kuwoodii cirbinayey kuwoodii yani maaragtay wax ka baxsanay bakaylahay qabtaan iska daa wax kale bakaylaha bay qoobka faraska ku joojiyaan weli daraa'id bal waa niman tababaran khaalid bin weliid oo kaleetiyo yani maarata cikrimata ibn abi jahl iyo kaleetiyo cumar ibn khadaab iyo raggi waxa weeye fursaanul carab la magac baxay wey geesi baan anugu ma carar laakiin ayagu waa yar cararaan bui kolka hore marka aad loo eryado ayaa markaa kabacdi ay dagaal galaan bui waraaba daalay diriirtiisaa loo tagaa soomaalidu sooma dhahdo saas weye dulmi diida weeye buui mid walbo ka mida dulmiga ma ogolaado markuu arka wax la khaldayo wuu dagaalamaya marka ayadaa wey idan marka qaabkaas ayuu u ammaanayaa waxaa jira markaa marka laga hadlayo eh, fardaha fardaha marka laga hadlayo ilaahay wuu ammaanay qur-aanka walcaadiyaati fardihii baan ku dhaartay yadbaxna sawdaynaya dabxan sawdayn way markaa falmuuriyaati madaghurinaya qadxan madaghurin falmuqiiraati weeraraya subxan aroortii fa aarna kicinayay naqcan boodhka fa aarna bihi subaxas naqcan fa wasadna dhexdhexaysanayey fa wasana bihi jamcan jamca oo gaalaha bartanka u gelay wiilgeesyaa wata weli taraa'id baa la yidhahdaa waa kuwa yacnii luuqada qur-aanka isshabahan moogta qur-aanka waxaan waxaan ka rabnaa inaan qur-aanka ku fahno walcaadiyaati fardihii caadiyaadkaa baan ku dhaartay shalay maxaan soo marnay inuu ninkan yahay min alcaadiin waa yahay wain muddat ilaydi ilaa zaadi lama kun biacjaalihim ida shjacu lqawmi acjaluu wamaa daaka ilaa basatun can tafadulim laday calayhim wa kaana alafdal almutafadil wainii kafaani faaqda man laysa jaaziya bixusnaa walaa fii qurbi mutacal alaaatu asxaabin faadun mushayacu wa abyadu islitun wasafra wacdalu hatufu min almursil mutuuni yaziinu rasaayicu qad nidat ilayha wa mixmalu waa yahay wain muddat haddii la taaga buuhi alaydi gamcaha ila zaadi cuntadii meesha taallay lam akun mihi buuhi biacjalihi midka u degdeg badan ee kolka uwarsa gacanta la gala id wakti hee acjalu uu degdego ajshacu lqawmi qoomka midkooda humgorayada qabadhe humgorayada qaba meel dhihi jiray hunguri degdega qabay ree magaalku dhan hunguri degdeg humgorayaa la yidhaahdaa ilma yaroo hasha markii la lisaya aan sugi karinba xaagu galgalan war wacaadwar muxuu leeya abiihi la keligu le waraa yar sug haddii aan lisa hashe maxaad leedahay okaadi sug wain muddatil aydi gamcaha haddii la taaga buuhi ila zaadi cuntaa lasoo dhigay wuxuu leeyahay ufaanayaaye wax masiiba masiibu iska dhigayaa raashin baa lasoo dhigay raashinka markii lasoo dhigayba saas horta u fiir kolka hore ugu qooraamin qooraamin baa la yidhahdaa wax ragga ku filan ma yaha mise wax raggu waaba wax yaroo hunguri yaqyaqa wax ragga ku filan haduu yahay iska sii yarwadaan dhahaa buui warba sii yarwada xoogaa ku gujiya markay wuxuu yidhi ragga humguryada qaba ee gaajo degdega qaba ay boobaana ha ka siiyaan anagu waxaan sameeyaa buui mar xoogaa baan soo yar kuurkuursadaa waan yar kada loobsadaa labadaa farood baan saa oola galaa laba jeer baan qaataa kabacdina gacantaan saa isooga walfiyaa waan iskaga tagaa buudhaha waxaa haweenkaa cuneen ya marka wuxuu yidhi anigu markuu ashacum ajshaculqawmi eh, markuu degdegayo anigu waxaas maxaan ku dhahay sheegdan kama lihi arrinkaa asagaa ma inaysan gaaja ay hayninba maya wamaa kaas arrinkaasi inay haddaa ka ahmoodin inaysan gaaja haynin ninkan gaaja way haysaa waa bestii sakaraad wey dhowr habeen buu dhowr maalmood wamaa arrinku maaha buuri arrinkaa asagaa inaysan gaaja i oo dheregsanahay maaha gaaja way haysaa laakiin wuxuu yahay baan kuu sheegaya waa gobannimo gobanimaa shullaha dhigay bu kule gobannimo ayaa shullaha dhigay ha haymoodin gobgobdhashaanhay bu kuleey wamaa daaka arrinku maaha buuli ilaa bastatun yacnihii fidin mooyaan wax kale ma can tafadulin iska sarraysiin xaggeed aan fidinaya bu waxaanaanba ku nooc ahaynoo qof goob aan ahay bu leey calayhim dushooda aan iska sarraysiinayo oo qaabkay u dhaqmayaan qaab aan ahayn baan u dhaqmayaa bu kuleo gobannimaa ah wa kaana wuxuu ahaaday almutafadilu ninkii isa sarraysiiya ee naftiisa ictiraafa ee raganimadiisa iyo qiimnimadiisa si fiican isu sarraysiiya al afdalu midka fadliga badan waa asaga midka darajadal waa asaga midka gobtaa waa asaga midka khatartaa waa asaga saasule famaa daaka ilaa bastatun can tafadul waxaasan wuxuu kule waa gobonimo ka bax waxaas wamaa daaka arrinku ma ilaa bastatun fidin can tafadulin sarrayn iyo gobonnimo iyo dadnimo calayhim dushooda isku mid manihin bu leeya isku mid manihin bu wax wada sakaraadu kule oo meelahaas waxtaran anureerkayga anuu aarayaayo dagaal baan ku jiraa wa kaana almutafadil midka isa sarraysay wuxuu ahday mar walba oo naftiisa waxaa ladhaha naftaada kolka hore ictiraaf kolka hore dadnimadaada arag kolkaa kabacdi ragla niqaash daad miskiin abudalasa tahay oodan waxbaba ahayn de maxaa tahay waa inaad nin rageed tahay wa kaana wuxuu ahaaday kaasi alafdala midka fadliga badan ninka isa sarraysaya waa ninka fadliga badan saas wey markaa waa yahay wa innii kafaanii faqda man laysa jaaziyan bixusna walaa fii qurbihim mutacallalu ثلاثة أصحاب فؤاد مشيع وأبيض جلد وسبراء وعيطل حد من الملزم متني يزينها رزايا قد نضد إليها ومحمله اسكح في يدي idaa zallacana saamu xanaadkaanahaa murasatan cajlaa tarinuhu watucwilu walastu bimiyaafin yucashii sawaamahu mujadacatan suqbaanuha waayabhalo walaajubinaka muribin bicirsihi yudalicuha fii shaani kayfa yafcalu walaa khaalifin daariyatin mutacazilin yaruuxu wayaaqdu daahiyan yaatakaxalu sida cayniyada u akhriya daarti caynideeda maxaa loo aqrin jiray huwa allaahu rabbunaa wadaha nabiyunaa wajinanii sheikhunaa wataqwaa liahlihi halumuu halumuu yaa cishaaqu ila lhudaa faduuba liahli lqaadiriya wadikruu xabiibullah wadikruu ha ziyaaraatukum fardun calaynaa wawaajibuun calaykum salaamullaahi yaa wliya allah salama akhrin jirin kana waxaad leedaha ma taqaana aqimuu banii umii suduura madiyikum fa innii ilaa qowmin siwakum lam yalu faqad xumat ilxaajaatu walleylu muqmiru washuddat litiyaatin madaya waarxul wafi lardi mana lilkariimi can ilaadaa wafiiha liman khaafa alqilaamu tacazalu lacamruka ma fi lardi diiqun cala mri'in sarara raaqiban ow raa'iban wahwa yacqiluun halkaa joogo insha allah